bsmi اllah الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin وصl اllهma وslm وbaarak عlى nabiyina mxamedi وعlى آlih وصaxbih أجmaعin ama bعd fayqul الإmam أxmed bn xmbl عlyh raxmat اllah وkhayr hadihi الأmaة bعda nabiyiha abu bakri الصdiiq ثuma cmar bn الخطاab ثuma cثman bn cafan nuqadimu haulaai alaaata kama qadamahum asxaabu rasuuli illahi sal lla alay wasalam lam yakhtalifuu fi dalik waxaan kusoo dhex jirnay kitaabkii usuulu sunna lilimaami axmed calayhi raxmat ullah waxaynu soo gaadhnay mowduuca saxaabada ridwaan ullaahi calayhim iyo waxa ay mudan yihiin iyo mansiladooda iyo makaanada ay leeyihiin waa mas'ale ka mida masaa-isha firaqda luntay qaar ka mid ah ay ahlu sunnaha ku khilaafeen qur-aanka iyo sunnada ay ku garamareen sidaas daraaddeed baa kutubta caqiidada ama kutubta sunnada ay yar tahay kitaab ka madhan masaladaasi qasab in la soo qaado weeye waxaa yeelay min alahmiyati bimakaan sheekhu wuxuu yidhi marka wa khayru hadihi اlummati ummaddan ka ugu khayr badan bacda nebiyiha nebigeeda gadaashiisa abu bakrin weeye asidiiqu runta badnaa ee rumaynta badnaa uma kadibna cumar bnu lkhadaab baa ku xiga uma kadibna cumaan ibnu cafaan baa ugu khayr badan nuqadimu waan hormarinaynaa buu idhi haaulaa'i kuwan ahalaaata ee saddexda ah kamaa qadamahum say u hormariyeenoo kale asxaabu rasuuli illahi sal lla alay wasalam nabiga saxaabadiisa lam yakhtalifuu mayna isku khilaafin fii dalika arrinkaa yacni saxaabadii nebigu sal alla lay wasalam inuu abubakar ugu fadli badnaa saxaabada cumarna ku xigay cuhmaanna ku xigay oo saddexdaasi saxaabada u horreeyeen arrinay isku khilaafeen ma ahayna saxaabadu arrintaa way isla ogolaayeen si guud saxaabada nebiga sal alla aley wasalam guud ahaanba aayado fara badan iyo axaadiis badan baa ku timid ammaantooda kadibna iyaga dhexdooda ayaa sii kala sita oo sii kala fadli badan waxaa ugu fadli badan abubakrin asidiiq radia allahu tacala canhu inuu ugu fadli badan yahay masale laysla diidan yahay ma ummada islaamka intooda qur-aanka iyo sunnada raacsan islamaysan diidin maxaa yeele aanka rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu ku tilmaamay abubakar inuu yahay nebi moxamed saaxiibkii id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macna arrintii hijrada nebiguna sal lla aley wasalam axaadiid fara badanoo sixaaxiya sunankaba ku yimid ayuu abubakr sidiiq radi allahu tacaala canhu si gooniya ugaga waramay fadligiisa waxaa ka mid ah xadiidka cabdilaahi bni cabaas radi allahu tacala canhuma nebigu wuxu uhi sal lla lay waslam low kuntu muttakhidan min ummatii khaliilan latakhadtu abaa bakrin walaakin ahii wa saaxibii haddaan ummaddaydan mid uun khaliil ka dhigan lahaa abubakar baan ka dhigan lahaa laakiin waa walaalkay iyo saaxiibkay buu nebi ur sal lay waslam waxaa ka mid ah xadiidka jubayr ibni mucim wuxuu yidhi markaasaa nebigu wuxuu amray igu soo noquu yidhi mar kale igu soo laabo markaasaa waxay ku tidhi ara'aytu in ji'tu walam ajidka bal ka warran haddaan imaadoonku waayo haddaan soo noqdoonku waayo maxaan sameeya kaanna waxaad mooddaa inay ula jeedo hadaad hortay dhimato haddaan soo noqdoonku waayo baad hortay geeriyooto maxaan sameeya nebigu wuxuu ku yidhi sal lla alay wasalam in fatii abaa bakri bn s hadaad ii weyda abubakr u ta yani wuxuu tilmaamayaa nebigu sal ley wasalam inuu xilka uga dambayn doono buhaariyo muslim baa soo saaray nebiga oo nool salawaatu rabbi wasalaamu calayhi buu hormariyey oo xilguu jiraday saxaabada inuu tujiyo ayuu amray markay caaisha iyo dumarku yidhaahdeen rasuulka ilaahay waa nin qalbi jilicsanna ka dah rasuulku wuxu uhi sal ley wasalam allah iyo muminiintu abubakar cidaanha waa diideen abubakar hagala salaada marka nebigoo jooga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi ayaa la hormariyey abubakar marka miisaankaasuu saaran yahay isagii umar baa isku dhacay hadda ka hor sida xadiidka uu tilmaamayo bukhaari soo saaray min xadiid abi darda abubakari waxaa isku yara dhacay waxoogaa cumar marka cumar baa arrintii ka qoomooday abubakar buu soo raadiyey gurigii abubakar buu yimid wuu ka waayay markaasuu nebiga u yimi sal alla alay wasalam nebigu markuu arrinkii arkay wejigiisu waa isbedelay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ilaa abubakarba uu u naxayba yacni arrinta uu ka naxay markaasuu labada jilbood ku fadhiistay wuxuu yidhi ya rasuula allah wallaahi ana kuntu adlam rasuulka ilaahay wallahi anaa gardaraa yani cumar anaa ka gardarnaa rasuulka ilaahay laba goor buu ku celiyay markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam allaha bacatanii ilaykum faqultum kadabta wa qaala abu bakrin sadaqa wawaasaanii binafsihi wamaalihi fahal antum taarikuu lii saaxibii ilahay baa isoo diray kadibna waxaad tidhahdeen been baad sheegtay waad ii diiddeen abubakar baa yidhi runtii waay oo i rumeeyey naftiisa iyo xoolihiisana waa igu garab istaagay ee saaxiibka ma ii daynaysaan buu nabig sal saaxiibka ma ii daynaysaan hadalkaasi u dhacaya ya cumar buu u dhacaya oo ninkii fadligaba soo raacay marka abubakar sidiiq radi allahu tacaala canhu fadligiisa iyo inuu saxaabada ugu fadli badan yahay masala hadal ku jira ma aha camr bnu caas radi allahu tacala kama fi saxiix lbuhari wamuslim ayaa waxa uu rasuulka weydiiyey sal aley wasalam ayu nnaasi axabu ilayka dadka yaad ugu jeceshahay markaasaa wuxuu yidhi caaisha markaasuu yidhi raggana ragga ninkeed ugu jeceshay wuxuu yidhi abuuha aabbaheed baan ugu jeclay yaa ku xigaan idhi nabigu wuxuu yidhi cumar bnu khaaab rag kaluu tiriyey buui xadiidka bukhaari muslimaa soo saar almuhim axaadiitaasi way fara tahay lama tira koobi karin taa waa abubakar cumar iyo abubakaroo wada socda inay saxaabada ugu fadli badan yihiinna iyadana layslama diidin iyadana khilaaf kuma jiro oo inuu cumar soo raaco abubakar arrintaas saxaabada nebigu sal ley wasalam islama diidanayn axaadiis fara waa ku soo aroortay shaykhayn baa la yidhaahdaa saxaabada dhexeeda marka laga warramayo ashaykhayn haddaad aragto waa abubakar iyo cumar labadoodaasee la yidhaahdaa shaykhay asaxaaba la yidhaahdaa muxamed ibnulxanafiya waa wiilkii uu dhalay cali bn abi aalib radi allahu tacaala canh wuxuu yidhi aabbahay waxaan ku idhi aabbihii waa ali aabbahay waxaan ku idhi ayu naasi khayrun bacda rasuulilahi sal lay waslam nebi maxamed gadaashii marka rasuulka laga yimaado dadka intooda kale yaa ugu khayr badan yaa su-aashaa uu weydiinayaa cali buu weydiinaya markaasaa cali wuxuu yidhi abu waxaan ku idhi buuidhi uma man ya ku xiga wuxuu yidhi uma cumar cumar baa soo raaca moxamed ibnu xanafiya wuxuu yidhi wakhashiitu an yaquula cumaan mid saddexaad haddaan weydiiyo waxaan ka baqay buuhi inuu cumaan dhaho buui markaasaa waaan ka hor dhacay waxaan idhi buuhi uma anta ah. maadaa ku xiga marka maadaa saddexeey markaasaa cali wuxuu yidhi maa ana ilaa rajulun min almuslimiin anugu nin uun muslimiintaa ka midaan ahay marka meeshaa ma joogo bukhaari abu daawuud yaa soo saaray xadiidka isaga ah wuxuu leeyahay shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullah ali bni abi aalib inuu abubakar iyo cumarba hormarin jiray waa mustafiid buu yidhi riwaayaadka ku soo arooray waa riwaayaad aan la tirakoobi karin aad u fara badan wey mid ah iyo keyrka ay soo saareen abujuxayfa wuxuu leeyahay wuxuu yidhi abujuxayfow cali baa dhahaya cali baa wuxuu leeyahy abujuxayfow alaa uhbiruka biafdali hadihi lummati bacda nebiyiha ma kuu sheegaa ummaddan nebigeeda gadaashiisa ruuxa ugu fadli badan markaasaa idhu yidhi haa markaana waxaan u arkayay buu yidhi cali cid ka fadli badanba inaysan jirinba aniga saasay ilaahayd buui markaasuu yidhi war ma kuu sheegaa cidda ummaddan ugu fadli badan bacda nebiyiha haa baan idhi buui markaasaa abu bakrin wa bacda abi bakrin cumar wa bacdahumaa aakharu aali walam yusami abu bakr baa ugu fadli badan cumar baa soo raaca mid saddexaad baa jira buui laakiin muuse magacaaba ayb axaadiista macnaha tilmaamaysa way fara badan tahay xadiiska ugu caansani waa xadiidka bukhaari eyrkii soo saareen wuxuu leeyahay cabdilaahi bni cumar radi allahu tacaala canhuma wuxuu leeyahay kuna fi zamn nabiy sal lay wasalam laa nacdilu biabi bakrin axada uma cumar uma cumaan wakhtigii nebiga waa nebigoo nool sal ley wasalam abubakar cidna maana garab dhigi jir cidna maana la simi jir kadibna cumar baa ku xigi jir kadibna cumaan baa ku xigi jir uma natruku asxaab nabiy sal ley wslam nufaadilu baynahum saddexdaa markii laga yimaado saxaabada intooda kale waa ka aamusi jir maanaan kala hormarin jirin buu leey ayib xadiidkaa mar inagu soo noqon doonaayo cumaan inuu ku xigo cumar iyuu daliil u noqon doonaa wakhtigii saxaabadu ay qabeen nebigoo noolba salawaatu rabbi wasalaamu sidaas wey marka abubakar iyo cumar inay ugu fadli badan yihiin saxaabada ridwaanullaahi calayhim axaadiis fara baa ku soo aroortay xadiidka abu hurayra ka mida ah buhariy muslim baa soo saaray nebigu sal lla alay waslam xataa labadoodoo ka maqan oon meeshaba jooginba kalsoonida uu iimaankooda ku qabo waxyaalo la yaab leh intuu sheego yuu dhihi jiray aniga iyo abubakar iyo cumar waa rumaysannahay saxaabada intooda kole markay yaabaan leanna xataa hadday ka maqan yihiin wuxuu og yahay war nabi maxamed ka soo yeedhay inay marna mayna beeninayn marnaba ayna qariibsanayn maanaa xadiidka abu hurayra tilmaamaya nebigu wuxu uhi sal lay xilli uu nin neef lo-a korkiisa saaran markaasay neefkii lo ahaabaa milicsaday ninkii kor saarnaa markaasuu wuxuu ku yidhi neefkii lodaabaa dhahay lam ukhlaq li haada niyow inaad korka iga fuusha la iima abuurin khuliqtu lilxiraasa waxaase laii abuuray inaan beeraha falo in lay fuulo layma abuurine beerta inaan falaa laygu talagalay neefkii loda ahaabaa wuxuu la hadlay ninkii kor saarnaa nebigaa sidaa u sheegay saxaabada ma neef loa hadli kara see lo u hadlay oo haddana doodaa u dhiibtay so wax la yaab lamaa nebigu wuxu uhi sal lla aley aamantu bihi ana wa abu bakrin wa cumar anugu waa rumaysnahay buui abubakarna waa rumaysan yahi cumarna waa rumaysan yahi meeshana ma joogaan labadooda somaali mar wuxuu yidhi yey waxay qaadatay neef adhi ah ninkii adhiga la joogay adhi jirka ahabaa daba ordayoo rabcay inuu ka rito markaasaa neefkii yeygiibaa wuxuu ku yidhi man laha yawma asabuc yowma laa raaciya laha hayrihi yaa talow adhigan aad iga ridanayso yaa yeelan doona maalinka yacni dugaag iyo durjoogta maalinkaasoo xoolaha wax ilaaliyaba ayna jirinba maalinkaa yaa iga ceshan doona waay yeydii baa hadashay soomaalita waa la yaayo yeysay ku hadli karta sheekh yaa oy u doodi karta nabigu wuxu uhi sal lay slam aamantu bihi ana wa abu bakrin wa cumar aniga iyo abubakr iyo cumar waa rumaysanna soo maalit yacni wax weeyaan kalsoonida nabigu uu ku qabay iimaankooda ayaa tilmaamaya xataa haday ka maqan yihiin wax ragga kale ay qariibsan karaan inayna iyagu marnaba qariibsanayn laanne waxyi baa ku yimid nebi moxamed bay sidaa u rumaysnaayeen salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidaas weeyaan saas daraaddeed bay saxaabadu isku lammaanin jireen nebiga markay sheegaan abubakar iyo umar bay dabadhigi jireen cabdulahi bn cabaas baa wuxuu leeyahay waxaanu aad dhihi jirnay nebigoo nool sal ley wasalam kuntu ha rasuulkan ka maqli jiray buui sal ley waslam isagoo leh kuntu wa abubakrin wa umar wa facaltu wa abubakrin wa cumar wainalaqtu wa abubakrin wa cumar yani nebigu sal ley wasalam waxaan ahaa anigaiyo abubakar waxaan sameeyey abu bakr waan tegay anigii abubakr somalit yani xadiikaasi waxaa soo saaray buhari muslim min xadii ibn cabaas marka warka murtidiisu waxa weeye labadaasi inay saxaabada ugu fadli badan yihiin nusuus aad u farabadan bay leedahay oo xaddu tawaatur gaadhaysa waana masale ijmaac ah oo ahlu sunnuhu iskuma diidin sida ay aimo soo guurinaya waxaa soo guurinaya inay masaladaasi ijmaac tahay imaam shaafici caleyh raxmatullah waxaa kaloo soo guuriyey alimaamu nawowi waxaa soo guuriyey shaykhulislaam ibni taymiya calayhim raxmatullahi jamiican oo isaguna sidaa u soo guurinaya weliba saddexdooday isdaba dhigayaan abubakar cumar iyo cumaan sidaas way macnaha inay aimmada ayna isku khilaafin a'immadii qabtay buu marka soo gurinaya ibnu taymiya caleyh raxmatullah ayb waxaa ka mida ragga soo guuriyay ijmaacaasi alimaam ibni xajar alhaytami ibn xajar alhaytami faqihii shaaficiga ah kitaabkiisa la yidhahdo alsawaaciq almuxriqa cala ahli alrafdi ayuu isaguna ku soo guurinaya iclam ana aladii aطbaqa calayhi cudamaءu اlumma wa culamaءu اlumma ana afضla hadihi اlummati abu bakrin الsidiiq uma cumar uma ihtalafu masaladaasi marka waa masale meel la dhigay ayib mas'alada doodu ku jirtaay waxay tahay imaamku soo inama dhihin labadooda iyo soo ma dhihin labadooda marka iyaga hadal kuma jiro laakiin cumaan marka la soo gaadho ayaa waxaa jira khilaaf qadiim ah oo saxaabada iyo salafku waxaan dhihi laha salafku ay isku khilaafsanaayeen ma cali baa fadli badan mise cumaan baa fadli badan khilaafkaasi khilaaf qadiim uu ahaa gadaal dambana waa dhammaaday sida raajixana waxaa fadli badan cumaan baa fadli badnaa labadooda waxaana ku tusaya inuu ka fadli badnaa nusuus cadcad oo uu ka mid yahay xadiidka cabdilaahi bni cumar een soo marnay kuna fi zamn الnabiy sal ه lay slam la nacdilu abi bakrin axada uma cumara uma cumaana uma natruku asxaaba اnabiy sal lay slm la nufaadilu baynahum soo ma jeed abubakar cumar waqtigii nebigoo nool ayaanu saddexdaa isku xijin jirnay buuhi inta kalena waa ka aamusi jirnay ayib bal saxaabada nebigu sal ley waslam inay arrintaa isku waafaqsanaayeen waxaa tilmaamaya xadiidka sidoo kale bukhaari iyo khayrka ay soo saareen markay isu yimaadeen umar waad garanaysaanoo markuu geeriyooday markii nabarku gaadhay oo mindida lagu dhuftay waa kii dardaarmay oo lix nin oo saxaabada ka mida waa kii u xil mise an bay ahayn lix bay ahayn waa kii u xilsaaray oo yidhi ninkii iga dambayn lahaa doorta soomaayn iga dambayn lahaa doorta buu yidhi raggii adugu cabdiraxmaan ibni cawf baa ka dhex kacay raggii cabdiraxmaan bay xilkii saareen inuu soo baadho saxaabada la soo tashado labadooda cali iyo cumaan keedii koodii la horraysiin lahaa cabdiraxmaan wuxuu la soo tashaday saxaabadii rag iyo dumar cid walba waa soo maray wuxuu yidhi ma cali baad hormarinaysaan mise cumaan labada oday kee natiija u soo baxday cabdiraxmaan ibni cawf marka natiijada usoo baxday waata bukhaari baa soo saarey wuxuu yidhi falamma ijtamacuu markii uu go'aankii soo gaadhoo soo ururiyay natiijadii ayuu raggii isu keenay waa laysu yimid marka falama ijtamacuu tashahada cabduraxmaan uma qaal cabdiraxmaan ibn cawf ama bacdu ya caliy inii qad nadartu fi amri nnaas falam arahum yacdiluuna bicumaan falaa tajcalanna calaa nafsika sabiilan buu ku yidhi meesha waxba laysu qarin maayo rag wax isu qariya ma ahayn wuxuu dadka waan soo fiiriyay arrintana waan soo baadhay saxaabadii nebi maxamedna waan soo warsaday cumaan inay la sameeyaan ma jiro marka mxuu ahaay caliow kaadsa buu kuhi caliow iska tartiibso ah, meeshaa way meesha marka cumaan lagu caleema saarayo marka saxaabadii nebiga oo la soo baadhay oo la soo weydiiyey waxay isku raaceen inuu cumaan horeeyo nebigoo noolna way hormari jireen salawaatu rabbi wasalam caleyh markuu dhintayna sidaasay u hormariyeen saas wey wuxuu leeyahay sheekhu islaam ibnu taymiya caleyh raxmat wa hada ijmacun minhum cala taqdiimi cumaana cala caliyin waxay ku tusaysaa inay saxaabadu isku raacsanaayeen inay cumaan ka hormariyaan cali oo cumaan ay hormariyaan masaladaasi waa sidaas weeye laakiin muxuu ahaayey khilaaf baa ku jirayoo sida ay um, a'immadu soo guurinayaan khilaaf baa ku jiray ayib khilaafkaasina khilaaf bayna ahli sunnu ah reer kuufa cali bay hormari jireen dadka kalena cumaan bay hormarin jireen reer kuufa waa thawri iyo walow ka noqday la yidhaah abu xaniifa iyo ciraaq iyo kuufa iyo cali bay hormarin jireen dadkan kalena iyo aimmada kalena waxay hormari jireen cumaan dadka qaarkoodna labadooda way ka aamuusi jireen say u kala fadli badan yihiin madaahibtaas saddexduba way jiri jireen laakiin gadaal dambe ahlu sunnuhu waxay isku raaceen inuu cumaan ka fadli badan waa sida ijmaaca dambe waxaa soo guurinaya ibni xajar fii fatxi ilbaari shaaficina waa kaan soo marnay inuu soo guuriyo oo wuxuu leeyahay ibnu xajar wa ana alijmaaca incaqada biaakhirihi bayna ahli sunna ana tartiibahum fi lfadli ka tartiibihim fi lkhilaafa siday xilka ugu kala horeeyeen inay u kala fadli badnaayeen sidaasaa ijmaacu ku dambeeyey oo gadaal dambe laysku raacay isla sida inuu khilaafkaasi dhammaaday sidaana arintu ku dambaysay sheikhulislaam ibnu taymiya isaguna odhanayo markuu khilaafka soo guuriyo jumhuurtunas in loo badnaa cumaan inuu fadli badan yahay markuu soo guuriyo wuxuu leeyahay wa calayhi istaqara amru ahli sunna ahlusunnaha arrinkoodu sidaasuu ku dambeeyo gadaal dambe ku sugnaaday inuu cumaan ka fadli badan yahay cali bn abi aalib markaasaa wuxuu yidhi wa huwa madhabu ahli اlxadiid wa mashaa'ikh الzuhdi wاltasawuf wa a'immati اlfuqaha ila akhirih culimmada xadiidka iyo wadaadada zuhdiga iyo mxuu ahay tasawufka iyo a'immada fiqiga looma kala hadhin inuu cumaan ka fadli badnaa cali bn abi aalibin radi allahu tacala canhu sidaas weyaan laakiin waxay dhihi jireen a'immadu maadaama khilaaf qadiima uu ku jiray raggii qabay inuu cali fadli badan yahay ama masaladaba ka aamusi jiray la tabdiicin maayo imaam axmed baa mararka qaarkood la weydiiye waxaa layidhi ninkii yidhaahda cali baa fadli badan ma la tabdiicina waa meesha uu leeyahay ikhraaju muslimin can sunnati shadiid ruux muslima in sunnada laga saaro bidca loo saaro waa arrin adag ma markaasuu sixi jiroo dhihi jiray maya eh, in cumaan la hormariyo ah, marmarka qaar buuxi jira waa mudan yahay in la tabdiiciyo isagu waa ka warwareegi jira masaladu marka waxa wey masale khilaaf qadiima laakiin gadaal dambe dhinac bay u badatay ayib saddexdaa marka sidaas weeye waa abubakar iyo cumar iyo iyo cumaan jumhuuru ahlisunna waxay qabaan ninka afraadi inuu cali yahay qaarna waa ka aamusi jireen saas maana ayib qaal wuxuu yidhi imaamku marka uma markaa kadib uma bacda haulaai alaaa saddexdaa gadaashooda asxaabu shuura baa ugu fadli badan saxaabada yani uma bacda haulaai alaaa saddexdaas gadaashooda waa saddexdu soo sheegay marka laga yimaado saddexdaa saxaabada waxaa ugu fadli badan asxaabu shuuraa raggii talada ah, raggii wadatashiga alhamsu ee shanta ah oo waa shantee cali bn abi aalib wa alxatu wاzubayr wacabdiraxmaan ibni cawf wa sacdun ya yuu ka saaray soo lix mayna ahayn lixda uu cumar u xil saaray wada tashiga yaa ka maqan cumaan baa ka maa ila baa loo soo sheegay marka waa shantii kale waa baqiyat asxaabu shuuraa raggii wada tashiga alhamsu ee shanta ah caliy ibnu abi aalib wa alxa ibnu zubayr wa alxa bnu cubaydillaahi alxatu bnu cubaydillaah wazubayr bnu cawaam wa cabduraxmaan ibni cawf wa sacd ibn abi waqaasacd ibn abi waqaas ayb shanta kulluhum dhammaantood yasluxu wuu ku yahay lil khilaafati xilka waa ku habboon yahay inuu muslimiinta madaxu noqdo hogaamiyo nin kastoo iyaga ka mida waa istaahilah wa kulluhum dhammaantoodna imaamun waa imaam mid walba iyaga ka mida waa imaam fiddiin waa nin khayrka iyo wanaagga lagaga daydo lagu raacawa oo darajada imaamnimada gaadhsiisan wa nadhabu waxaanu aadaynaa ilaa xadiii bni cumar xadiidka ibni cumar xaggiisaanu aadaynaayoo qabnaa wey macnaa oo muxuu yahay xadiidkaas kunnaa waxaannu ahayn nacuddu kuwa tiriya wa rasuulullaahi isagoo rasuulilaahi xayun uu nool yahay walxaal rasuululahi rasuul allana sal lay waslam xayun uu nool yahay tirin jirnay saxaabadu say u kala fadli badan yihiin wa asxaabuhu nebiga saxaabadiisuna mutawaafiruuna kuwa wada jooga ay ay idil yihiin oo waxbaba ka Ah, nebigiina noolyahay ayaanu saxaabadu say u kala fidladi badan yihiin tirin jirnayo waxaan dhihi jirnay abubakrin uma cumar uma cumaan uma naskutu kadibna waa aamuusi jirnay riwaayadii kalaa tilmaamayso laa nufaadilu baynahum inta soo hadhay maanaan kala hormarin jirine waa ka aamusi jirnay xadiidka waa kan soo marnay sooma oo waxa soo saaray bukhaariiyo muslim soo saaray ayib waa min ashhar alaxaadiid oo tartiibisay sida ay u kala fadli badan yihiin raggaas saddexda ayb meesha wuxuu ku tilmaamayaa haddii laga yimid saddexda khaliif saxaabo waxaa soo raaca shantii xilka uu u xilsaaray arinta inay ka tashadaan cumar ninkii badeli lahaa shanta uu u xilsaaray inay ka tashadaan cumar u xil saaray shantaasaa soo raacda buu bay ahaayeen laakiin cumaan baa ka maqanto waa soo hormaray shantaasiba waa shantaa uu magacaabay iyagaa ugu fadli badan buu leeyahay saxaabada marka laga yimaado saddexdaa hore ayib asxaabu shuura waa qoladaa uu magacaabay baynu nidhi xadiikoodana bukhaari iyo kayrkood baa soo saaray cumar waxaa lagu yidhi markii isagoo dhaawaca oo markaas uu khatar ku jiro yaa la yidhi magacow yani xil ummadda xilka wuxuun uga tagay marka waa markuu leeyahay maa ajidu axadan axaqa bi hada almri min haulaai nafar ma helaya buu saxaabada dhexdooda ka heli maayo cid ka mudan arrinkan waa xilka muslimiinta cid ka mudan kooxdan aladiina twufiya rasuulu lahi sl lay waslam wa huwa canhum raadin raggani waa raggii nabi maxamed geeriyooday isagoo raalli ka ah isagoo nebigu ka oo jecel raggii uu ka geeriyooda waay waa kuwe fasamma caliyan wacumaana wazubayr waalxata wasacdan wacabdaraxmaan raggaasuu marka magacaabay ninka la yidhaahdo umar bn khaaab radi allahu an canh cabdiraxmaan oo wiilkiisu candhila cabdulaahi buu ku darayo cabdulaahi bni cumar oo nooc tacsiye ahaan buu uga dhigahay marka wuxuu ku yidhi ha idinla joogo fadhiyada ha idinkala galo walaysa lahu min almri shay taladana waxba kuma laha buu ah, asagu xilla ha u dhiibina taladana waxba kuma laha laakiin goobjoog ha ahaado saas way marka yaani wuxuu tilmaamayaa raggan uu cumar magacaabay raggu waxay ahaayeen masiyo gooni a ah leh oo uu shahaado waxay haystaan ah nabi maxamed baa geeriyooday isagoo raalli ka ah salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka shahaadadaasay haystaan keliya intaa ma ahee waxay qayb ka yihiin tobanka loo yaqaano alcashara almubasharuuna biljanna shanta tobanka jannada loogu bishaareeyey bay shantani ka mid ya shantani ayay ka mid yihiin marka tobankaasi nabigu dadkuu jannada ugu bishaareeyey iyagoo nool way tira badnaayeen laakiin tobanka hal meel baa jannada loogu bishaareeyey hal goob hal xadii waa xadiidka ay soo saareen tirmidi abu daawuud ibnu maaja iyo khayrkii waxaa wariye laga wariyey cabdiraxmaan ibni cawf saciid ibnu zayd oo labaduba ragga ku jiraan ayaa laga wariya xadiidku nebigulah sal ley waslam abu bakrin fi ljanna wa cumaru fi ljanna wa cumaan fi ljanna wa caliyun fi ljanna wa talxa fi ljanna wa zubayr fi ljanna wa cabdiraxmaan ibni cawf fi ljanna wsacdun fi ljanna sacd bn abi waqaas waa wa saciidun fi ljanna saciid ibnu zayd ibn cabr bn fayl waa wa abu cubayd bn jaraax fi ljanna abu cubaydat bnu jaraax fi ljanna ayib marka intoodii kale waay yaa ka maqan saddex waa saddexdii soo hormartay soo maha abubakar iyo cumar iyo cumaan soo maha eh, eh, eh, inta kalena waa intaan hayno waa waxaa ka maqan marka saciid ibnu zayd iyo iyo abu cubaydat ibnu jaraax abu cubaydat ibnu jaraax marka wuu ka horreeyey cumaan waxaan u jeedaa intuu cumar markuu dardaarmayo oo la dilayo abu cubayda uu ka hor dhintay soo ma abu cubayda wuu ka hor dhintay oo wuxuu dhintay sanadkii yani taacuunkii cumwaas taacuunkii shaam ka dhacay ee saxaabo badan laayay ayuu abu cubayda ku tegay wailaa waxay leeyihiin rag badan buu ka hormarin lahaa cumar radi allahu tacala canhu marka raggii soo hadhay waay saciid ibnu zaydun baa ka maqa marka tobanka ah ee alcashara almubasharuuna biljanna la yidhaahdo raggaasaa saxaabada u horeeya ayagaa sii kala horeeya macna sidaas weyaan waa ijmac masaladaasi ayadana khilaaf kama joogo ayib qaala imaamku wuxuu yidhi uma min bacdi asxaabi shuuraa ah wuxuu yidhi uma bacda haulaai alaaa saddexdaas gadaashooda waxaa ugu fadli badan saxaabada nebiga asxaabu shuuraa talada asxaabteedii alhamsu ee shanta ahaa cali bn abi aalib wa alxatu waubayr wacabdiraxmaan bni cawf wa sacdun kulluhum dhammaantoodna yasluxu wuu u suubadaa lilkhilaafati wa kulluhum dhammaantoodna imaamun waa hogaamiye haddayna ku habboonayn istaahilin cumar muusan dhaheen raggaas lixda ah ninkii aad isla garataan xilka ha qabto soo saas maa cumaan umbaa ku soo baxaye hadduu cali ku soo bixi lahaa wuu istaahilay sooma hadduu cabdiraxmaan ku soo bixi lahaa wuu istaahilay hadduu talxa ku soo bixi lahaa wuu istaahilay nin walba waa istaahilay inuu hogaamiyo laakiin raggu way kala horreeyeen way macnaha wanadhabu waanu aadaynaa wa kulluhum dhammaantood imaamun wanadhabu waxaanu aadaynaa oo aan qabnaa weye ilaa xadiid ibni cumar waa say u kala horeeyaan kunna nacudu warasuululahi sal lay slam xayin waanu tirin jirnay rasuulka oo nool wa asxaabuhu saxaabadiisuna mutawafiruna kuwa wada jooga ay yihiin ayaanu tirin waxaanu dhihi jirnay abu bakrin uma cumar uma cumaan uma naskut saddexdaa gadaashooda in la aamuso saxaabada laga aamuso in la kala fadilo madhab ay ammada salafka qaar ka mud qabaan waa laakiin jamaahiirtoodu waxay qabaan calibaas afareeya saddexdooda oo waa khaliifka afaraad wey macnaa xagga khilaafada doodi kuma jirto laba mas'alo iyosasakiin khaldamin markaan leenahay cumaan iyo cumaan iyo cali baa khilaaf hore jira khilaafku kuma saabsana khilaafada xilka kuma saabsana wuxuu ku saabsan yahay xagga fadliga amaa masalada xilka say u kala xilka u kala horeeyeen qabashadiisa ugu kala horeeyeen inay u kala mudnaayeen middaa iyada ah wax khilaafa kuma jiro laa bayna asaxaaba walaa bayna salaf marka saa in loo kala fahmo waay masalatu lkhilaafa waa ijmaac qadiiman wa xadiian laakiin mas'alo waxaa jirta aan meesha ka baxsanaynoo ninka isagoo laga fadli badan yahay nin ka fadli badan madax wuu u noqon karaa soo marka xagga fadliga ma cumaan mise cali baa khilaafku qadiim yahay gadaalna baaba'ay laakiin xagga khilaafada tartiibkaasi inuusan isaga kuma jirowax khilaafa kuma jiramaanqaala imaamku wuxuu yidhi umma marka kadib min bacdi asxaabi shuura shuurada asxaabteeda talada raggeedii raggii talada loo dhiibay ee wada tashanayay gadaashooda waxaa ugu fadli badan saxaabada nebiga sal lay slam ahlu badrin ree bader oo min almuhaajiriina raggii soo hijrooday uma waxaa ku xiga ka dambeeya ahlu badrin ree bader oo min alansaari ansaartiia oo min asxaabi rasulilah sal lay slm nebiga saxaabadiisiia calaa qadri lhijrati waxay ku kala badeen iyaguna calaa qadri lhijrati hijrada qadarkeedii wasaabiqati iyo soo horayntii islaamka ay u soo horreeyeen awalanka ugu horeeya fa walanka ku siixi uma markaa kadibna afdalu nnaasi dadka kuwaka ugu fadli badan bada haaulaa'i kuwa gadaashooda asxaabu rasuulilaahi wey nabiga saxaabadii sal l ley wasalam alqarnu weye qarnigii alladii qarnigaasoo la soo saaray fiihim dhexdood qarnigii iyaga la soo saaray oo ay joogeen baa ugu fadli badan ayib asxaabu shuura ama tobanka jannada loogu bishaariyey ahlubadar bay ahaayeen tobankuba ahlulbadar waa marka laga reebo cumaan oo cumaan isagu badar waa ka maqnaayo wuxuu kaga maqnaa cillad gabadhii nabiga sal lay waslam zaynab oo uu qabay baa xanuunsanaysa iyadaasuu u hadhay laakiin nebigu sal lay waslam martabuu gaadhsiiyey ayna rag badan gaadhin ayib marka ree bader baa ku xiga tobanka jannada loogu bashaaraya waxaa soo raaca raggii bader ka qayb galay sababtu waxa weeyaan ree bader ayagoo wada socda ayaa allah tabaaraka wa tacaala intuu daalacday ayuu dembigoodii dhaafay jannana u ballanqacay xadiikii qisadiis xaaib soo garan maysaan fi saxiixayn oo naagta gaashaa usii dhiibay waraaqdii quraysh uu sirta ku siinay cumar markuu yidhi rasuulilah ii fasaxaan dile ninkii la dhihi jiray ibn abi baltaca radi allahu tacala nabigu sal lay slam wuxuu ku yidhi maya cumarow kaadi miyaadan ogeyn buu ku yidhi lacalla allaha alaca cala ahli badrin faqaala acmaluu maa shi'tum faqad wajabat lakum ljanna aw faqad hafartu lakum ah, cumarow miyaadan ogayn raggii beder ka qayb galay ya inuu ilaahay daalacday kadibna ku yidhi waxaad doontaan sameeya he jannaa idin waajibtee waan idin dembi dhaafay waxaad doontaan sameeya soo marka ree beder raggaasay ahaayeen marka saxaabada waxaa ugu fadli badan ree beder shahaado gooniyay wataan bilad gooniyay wataan reer badar oo dagaalkaasi ragga ka qaybgala rag caadiya ma ahayn waxay ahayd dagaalkii ugu horreeyee nabigu gala salawaatu rabbi wasalaamu calayh cabsi badanna waa la qabay ragga tiradooda marka la fiiriyo duruuftooda marka la fiiriyo hubkay wataan marka la fiiriyo cadowga ka soo horjeeday marka la fiiriyo cabsi badan baa la qabay oo dadka iimaankoodu iska daciifka oo dhan meeshaasaa guul laga keenayaa ismayna lahayn soomaa marka ragga tirada yarta ah ciidanka intaa leeg u babac dhigay ee guushii ugu horraysay soo hoyeeya rag sahlan maaha soo maa marka bilad gooniyay wataan ragga ayaga ree bader ayib ree kale fadli badan waxay isugu jireen muhaajiriin iyo ansaar soo maaha muhaajiriintaa fadli badan kadibna ansaartaa soo raaca si guud si guud muhaajiriintu way ka fadli badan yihiin ansaarta saas daraaddeed qur-aanka kariimka marka uu alla sheegayo mar walba waxaa la hormariyaa muhaajiriinta la hormariya wsaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina wاlansaar marka muhaajiriinta horaysa lilfuqaraءi اlmuhaajiriin waxaa laga dambaysiiyey wاladiina tabawa'u اddaar marka muhaajiriinta mar walba horaysa muhaajiriinta fadli badan marka goobta markay wadaagaan oo fadliga goobta sida badaroo kale wadaagaan hijradii bay la dheeriyihiin qoladani soo marka muhaajiriinta la hormarin ansaar baa soo raacda marka saas uu kala hormariyey imaamku cali raxmatullah muhaajiriinta laftooda iyo ansaarta hadana mid qolo walba goonidooda usii kala fadli badan yihin fadliga maxaa keenaya fadliga waxaa keenaya sidii ay islaamnimada ugu soo kala horeeyeen iyo hijrada say uga soo kala horeeyeen soomaale muxuu yidhi calaa qadri alhijrati wasaabiqa walan fa awalan say u kala soo kala horeeyeen ayb marmar way dhici kartaa marmar way dhici kartaa nin soo horeeyey oo islaamnimada soo horeeyey mid ka dambeeyey inuu ka fadli bataay way suuroobi kartaa oo maalan kaba soo qaadda maxaan soo marnay waxaan soo marnay cumaan waxaan soo marnay cumar iyo cali kee soo horreeyey ya cali baa soo horreeyey soomaale cumaan iyo cali waxaan u jeedaa muxuu ahaayey cumaan iyo calina cali baa soo horreeyey soomaale marka isagoo soo horreeyey baa haddana yaa laga fadli batay war mar way dhacdaa taasoo kale laakiin asal ahaan saabiqada horraynta iyo hijradu waa meelaha laysku dhaafaya bay macanaa ayib kadib wuxuu yidhi marka laga yimaado halkaasuu imaamku tartiibka isagu kaga hadhay intaa wixii ka dambeeya saxaabadii nebiga sal ly slm si guud ayuu markaa u tilmaamay laakiin a'immada qaar baa haddana sii kala tafdiiliyo raggii ka dambeeyo rag waxay yidhahdaan raggii uxud kadibna raggii xudaybiya waxaan ujeedaa raggii eh, yani baycat ridwan laqad radia allahu can lmuminiina id sanadkii lixaad xudaybiya soo garan maysaan ahlu ridwan bay haddana geliyaan tartiibkaasi rag baa wada kadib wuxuu yidhi saxaabadii nebiga sal lay slam uma min bacdi asxaabi shuuraa asxaabu shuura gadaashooda ahlu badrin baa ahaaday oo min almuhaajiriina muhaajiriinta ah uma kadibna ahlu badrin reer bader oo min alansaari ansaarta oo min asxaabi rasuulilah sal lay slm nebiga saxaabadiisa ah calaa qadri lhijrati hijrada qiyaasteediiyo qadarkeeda wasaabiqati iyo soo hormaridii islaamka loo soo hormaray walan fa walan horeeya iyo ku-xige uma kadibna afdalu nnaasi dadka kuwa ugu fadli badan bacda haulaai kuwa gadaashooda asxaabu rasuulillaahi w waa nabiga saxaabadiisi intii kale way macnaha alqarnu alladii qarnigaasoo bucita lasoo saaray fiihim dhexdooda qarniga iyaga lasoo saaray ee yimaadeen baa ugu fadli badan isagana xadiis fara baa ku soo aroortay qarnigoodaasi inuu quruunta ugu fadli badnaa oo xadiidka cabdulahi bn mascuud iyo cimraan ibn xusayn iyo qayrkood laga wariya saxiixaynka iyo qayrkood ku yimid nabigu wuxu uhi sal lla lay waslam khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum dadka waxaa ugu khayr badan qarniga anigu aan joogo zamankan aniga aan noolahay nebi maxamedo dadka nool baa ugu fadli badan yani saxaabadiisu ka wada kadibna kuwa kuwa ku xiga qarnigiis kadibna qarniga saddexaad ayib qarniga waxaa la yidhahdaa dadka hal mar wada nool ee isku da-aada baa qarni la yidhaahda ah, dadkaasaa qarni la marka saasaa loo kala fadnaa oo loo kala horeeyey qaala imaamku wuxuu yidhi kullu man saxibahu halkan wuxuu ka gudagalay inuu qeexo maadaama uu yidhi saxaabadii nebiga oo kale ayaa fadligu markaasi uu yaa ku xigsanaya ugu fadli badan ummadda iyo qarniga iyagu noolaayeen saxaabiyaa la dhahaa waay saxaabiyuu yahay saxaabi buu qeexaya ayuu yahay marka wuxuu yidhi imaamku marka kullu man saxibahu cid kastoo la saaxiibtay nebiga sal ley wasalam sanatan sanad la saaxiibay ow amase shahran ama bil la saaxiibay aw yowman ama maalin la saaxiibay aw saacatan ama wakhti gaaban la saaxiibay aw amase ra'aahu arkayba lamaba soconinoo lama saaxiibinoo wuu la kulmo wuu arkay isagoo mumina abcan isagoo iimaan leh lahu waxaa u sugnaaday buu yidhi min asuxbati saxaabinimada calaa qadri maa saxibahu intuu nabiga la saaxiibay qiyaasteeda buu saxaabinimadana ka haystaa intii uu la socdo la joogay ama arkay intaasuu saxaabinimada qiyaastaasuu ka haystaa wa kaanat ay ahaatay saabiqatuu soo hormaridiisuna macahu la jirankiisu ay ahaatay oo wa samica uu ka maqlay minhu xaggiisa oo wa nadara uu fiiriyey ilayhi xaggiisa nadratan fiiro saxaabi waxaa la yidhaahdaa ruux kasta oo isaga oo rumaysan nabiga sal lla alay wasalam la kulmay arkay ya xataa inta uu arkay ama la kulmay wakhti koobanba ha noqoto marba hadduu nebi maxamed la kulmay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi isagoo rumaysan waa mu'min waxaan dhihi lahaa waa saxaabi saxaabinimadiisuna waxay dhan tahay kolba qadarka uu ka haysto la joogiddii nebiga sal aley wasalam ya nin ninkii muddo dheer nebiga la socday ka ka dambeeyey ma soo gaadhi karo soo ma ninkii soo horreeyey ka dambe ma soo gaadhi karo ninkii muddo nebiga wax ka maqlayay ama muddo fiirinayee la joogay ki aan intaa haysanin ma soo gaadhi karayo soomaali laa yastawii minkum man anfaqa min qabli alfatxi waqaatal ulaa'ika acdamu darajatan min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu wakullan wacad allahu lxusna furashadii maka wixii ka horreeyey joogay oo xaalada adag diinta la soo maray oo nebiga soo garab istaagay markii maka la furto diintu xoogaysatay kadib raggii soo islaamay ma gaadhi karaan kuwaasaa ilaahay wax weyn u ballanqaaday qolada hore labadoodabana ilaahay ajir iyo wanaag buu u ballanqaaday laakiin raggu waa kala horeeyaan ya raggu waa kala horeeyaan marxalad sideedaba marxalad adag oy diintu qariib tahay oo la dhibayo oo la laynayo oo la xadaadinayo marxaladaa ruuxa soo maray nin mar ay xoogaysatay gadaal ka yimidi inta badan ma gaari karo waana qaacida mutarida sida aalibka kullu man saxibahu cid kastoo nebiga la saaxiibtay tacriifkaasi waa tacriifka ahlu sunnuhu u badan yihiin ah, sidaa waxaa ku tariifiyey uu imaam ku tacriifiyey weliba waa madhabka ahlulxadiidka sida qaalibka ay ku tacriifiyaan waa tacriifka ibni xajar caleyh raxmatullah nuqbatulfikarka markuu tacriifinay sidaasuu ku tacriifiyey sooma waa cid kastoo nebiga la kulantay asaga oo rumaysan iimaankana ku dhintay walow takhallalathu ridda soo ma jeed xataa gaalnimaba dhexdaa soo gasho muxuu ka wadaa maalan nebiguu la kulmay waa rumeeyey sal lla lay wasalam saxaabi buu noqday soo ka noqdo waa gaaloobay haddana wuu soo noqdo dib buu usoo islaamay ma saxaabi baa ya haa waa saxaabi walow takhallalathu ridda gaalnimada dhexda soo gashay iyo riddadaa dhexda soo gashay saxaabinimadiisa yani waxa weye diidi mayso waa saxaabi nebigu la kulmay isagoo nool nolol buu kula kulmay waa rumeeyey intaasaa saxaabinimadu ku sugmaysa sharti waxaa ah inuu iimaanka ku dhinto oo dee hadduu gaalnimo ku dhinto saxaabi maaha ayb waa madhab ljumhuur fi tacriif saxaabi kullu man saxiibahu cid kastooo la saaxiibtay nebiga sal ley waslam sanatan sanad la saaxiibay aw shahran ama bil la saaxiibay aw amase yowman maalin la saaxiibay aw saacatan waqhti kooban aw ra'aahu ama arkayba aw ra'aahudaasi wuxuu macnaha waxa weye sharti ma aha inuu wax ka wariyo nebiga sal ly slm inuu xadiis ka wariyo laazim maaha halkaa waxaa soo gelaya siqaaru saxaaba caruurtii yaryarayd iyagoo yaryar nabiga la kulmay sal ley waslam ee arkay ee saxaabada ciyaalkooda ahaa maadaama ay nabiga arkeen sal ley waslam iyagoo wax garanaya saxaabaday ku tirsan yihin sida maxamuud ibnu labiid oo kaleeto iyo xadiiska wariyay soomaali sidaas weyaan ayb fa huwa kaasi min asxaabii nebiga saxaabadiisuu ka yahay lahu waxaana u sugnaaday min asuxbati saxaabinimada calaa qadri ma saxibahu intuu nebiga la saaxiibay qiyaasteeda wa kaanat ay ahayd saabiqatu soo hormaridiisu la jirankiisa ayb oo wa samica u maqlay minhu nebiga uu ka oo wa nadara uu fiiriyey ilayhi xaggiisa nadratan fiiro qiyaasta uu ka haysto intaa bay saxaabinimadiisana dhan tahayoo lagu kala horeeyaa imaamku wuxuu yidhi faadnaahum saxaabada ruuxa ugu hooseeya suxbatan xagga saxaabinimada huwa isagu afdalu waa ka fadli badan yahay min alqarni qarniga alladii qarnigaasoo lam yarawhu aan nebiga arkin sal alla aley wasalam walow laqu llaaha laqaw llaah hadday ilaahay kula kulmaan waa qolyahaa dambeen nebiga arkin ee ardadii saxaabada ahaa taabiciintiiyo wixii ka dambeeya walow laqawullah hadday ilaahay la kulmaan bijamiici alacmaal acmaasha wanwanaagsan oo dhan hadday kula kulmaan iyagoo sameeyey oo camal kastooo khayra la yimid hadday ilaahay la kulmaan kaana waxay ahaanayaan haaulaa'i kuwaas aladiina kuwaasoo saxiibuu la saaxiibay annabiya sal lay slam nebiga la saaxiibay oo wara'awhu arkay oo wasamicuu maqlay minhu xaggiisa iyo waman cid kasta oo ra'aahu aragtay bicaynihi ishiisa ku aragtay oo wa aamana rumaysay bihi isaga walow saacatan waqti koobanba ha noqotee afdala bay noqonayaan kuwa ka fadli badan kuwaasi waxay noqonayaan afdala kuwa ka fadli badan wuxuu noqonayaa bisuxbatihi saxaabinimadiisa ku kaga fadli badan min ataabiciina kuwa gadaal ka raacay saxaabada iyo nebiga raacay walow camiluu haba sameeyeen kulla acmaali alkhayr khayrka acmaashiisa oo dhan haba la yimaadeen ninkaasi saxaabinimada wax yar ka haysta ninkaasayna gaari karaynin isagaasaa ka horey macnaha hadalkani waxa weeye so saxaabada ma uusan dhihin qadarka saxaabinimadiisa waxay ku kala horeeyaan wuxuu leeyahay saxaabinimada ninka ugu hooseeya ee darajada ugu yare ugu hooseysa saxaabinimo ka haystaay ragga ka dambeeyay ma gaadhi karaan hadday camaloo dhan la yimaadaan oo khayr oo dhan sameeyaan oy wax walba ilaahay ugu dhowaadaan darajada saxaabigaas saxaabada ugu fadli yar ma gaadhi karaan sababtu maxay tahay fadlu suxba yaan wax loo dhiga lahayn soo ma inuu nebi maxamed arkay oo la kulmay intaasaan camal u dhig ma jirin weligaaba orod oo dadaal ma soo qaban karti raggaasi rag ilaahay doortay bay ahaayeen waana waxaan la gaari karin wwixii ka dambeeye ha tartamaan laakiin ayaga lama soo qaban karo wman ayb axaadiista nebiga sal ly waslam baa arrintaa tilmaamaysa inaan saxaabadiisa la gaari karaynin oo ka ugu hooseeya fadligiisa aan la gaari karin waxaa tilmaamaya xadiidka abu saciidin alkhudri bukhaariyo muslim baa soo saaray nebigu wuxu uhi sal lay waslam laa tasubuu asxaabii ha caayina falow anna axadakum anfaqa midla uxudin dahaba maa balaqa mudda axadihim walaa nasiifa hadduu midkiin bixiyo buurta uxud wax la egoo dahaba ma gaadhi karo mid iyaga ka mida ah, mud uu bixiyey ya mudku waa wax yar yacni labada sacab labadaada sacab oo buuxa oo raashiin ah ama galay ah ama qamandi ah intaa in la egoo midkood uu baxsaday ma gaari kartid haddaad buurta uxudoo dahaba sadaqayso bal iska dhaafay mud iska dhaafay xataa niski yani nisku waxa weye hal sacab waa sacabkaa muggii oo qamandi'a ah ama bariis oo midkood uu bixiyey buurta uxud nin baxsaday oo dahaba oo laakiin iyaga aan ahayn ma uu gaari karo iyaga marka lama soo qaban karo ragga iyaga maxaa keenaya suxbadaa keenaysa xadiidka cabdulahi bn cumar baa sidoo kale tilmaamaya ibn maajah iyo axmed iyo ibn abi shayba axmed fii fadaa'il saxaabi kusoo saaray waa xadiid saxiixa ah, oo nebigu leh sal lay slam laa tasubuu asxaabii saxaabadayda ha caayina laa tasubuu asxaaba muxamadin sal lay wasalam muxamed saxaabadiisa ha caayina falamuqaamu axadihim saacatan khayrun min camali axadikum cumra mid iyaga ka mida ah, wakhti yar oo saacad ah meel uu istaagay goob uu istaagay dagaal uu ka qayb galay darsi uu xaadiray goob uu istaagay wakhti kooban ayaa ka khayr badan midkiin camalkiisa oo cimrigiisaoo dhan samaynayo cimrigaagoo dhan haddaad dadaasho oo dadaalka ugu badan bixiso hal mowqifoo saxaabi istaagay baadan gaadhi karin nebi maxamed baa sidaa leh salawaatu rabbi marka raggaasi rag ilaahay doortay bay ahaayeen raggaasi rag ilaahay doortay bay ahayd guud ahaantooda fadli bay lahaayeen haddana waa sii kala fadli badnaayeen nebigu sal lay slam wuxuu ku tilmaamay xadiidka abu muusa alashcari muslim baa soo saaray annujuumu amanatan lissamaa faida dahabat alnujuumu ataa samaaa maa tuucad ah, xidigahan aad arkaysaan waxay ilaashima u yihiin oo ammaan u yihiin samada xidiguhu intay jiraan samada loo soo gudbi maayo xidiguhu markay tagaan samada wixii loo yaboohay baa ku dhacaya samadii waa loo soo dhigtay marka soo ma yani wax weeyaan leanna intaan samada la burburinin xidigaha daadanaya soo maa marka xidiguhu ilaashimo waxay u yihiin samada buu nebir sal lay waslam aniguna waxaan ilaashimo iyo ammaan u ahay haddaan nebi maxamed ahay salawaatu rabbi wasalaam aleh saxaabadayda markaan tago saxaabadayda wixii loo yaboohay baa ku dhacaya saxaabadayduna waxay ammaan u yihiin iyo xifdi iyo ilaashimo ummadayda saxaabadaydu markay tagaanna ummadayda wixii loo yoobahay baa ku dhici doona saas man marka saxaabadu raggaas wey raggaa mansiladaa jooga wey macnaha ayib ragga loo ammaanay qur-aanka kariimka aayado badan ku ammaanay axaadiista nebigu nebigu uu aad u ammaanay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ummadduna isku raacday inteeda qur-aanka iyo sunnada raacsan raggaa iyaga rag bay ka baxsan waayeen ya ilaan waxa weeye muxuu ahaayey waa laysku imtixaanay dadka mogta waxayd xutanna bacdakum libacdin wajacalnaa bacdakum libacdin fitnatan dadkan waa laysku imtixaan ninba nin unbaa daba jooga oo xaasid buu leeyahay qolaa ku kacsan oo qolaa iska maagan oo waaba adduunkaaba saa loo joogaaba ragga intaa qur-aan iyo sunno iyo ijmaacaad iyo ku soo arooreen fadligooda qolay ka baxsan waaye laba qolaa u caansan dadka saxaabada lagu ibtileeyey qolada hore waa nimanka la yidhaahdo khawaarijta khawaarijtu waa nimankii cumaan dilay radia allahu tacala canhu arda cumaan markay dileen kadibna dagaalkii jamal ee saxaabo badan ay lagu laayay iyo dagaalkii sifiin ee saxaabo badan lagu laayay ayagaa sabab u ahaa markii dambena gooni bay u baxeeno qadiyadii taxkiimka waa kuwii ka xanaaqay kadibna labadii qoloba qaybtii shaam ee mucaawiye hogaaminayay iyo qaybtii cali hogaaminayay saxaabadii o dhan bay isla gaalaysiiyeen diintaad ka baxdeen baydhe maxayna rag ra'yigood baa diinta ilaahay ka hormariseen kadibna wixii intaa ka dambeeyey khawaarij waxay xalaashatay dhiigga saxaabada waa kuwi cali dilay rag badan ka takhallusay saxaabo badan laayay nimankaa khawaarijta marka waa qolada hore ee saxaabadaa iyo ragga akhyaartaa laayay qolada labaad ee caanka ku ah saxaabada in wax laga sheego lagu xadgudbo waa nimanka la shiicada shiicada way kala tahay nimanka la yidhaahdo ashiica alimaamiya ama alina cashariya ama raafidada la yidhahdo ee hadda eeraan hogaamiso ee xisbi xisbu shaydaankani mxuu ahaay lubnaan wuu ka mid yahay ee xuutiyiintu ka mid yihiin ee qolyahan ciraaq hadda qabsaday kamid yihiin qoladaasi raafida la yidhaha itnaa cashariya la yidhaha imaamiya la yidhaha nimankaas niman saxaabada cadaawad badan u haya waa xiqdi iyo kutubtoodaa tilmaamaysa kuwii hore iyo kuwa haddaba haddaan wax yar ka tilmaano saxaabada waxay ka rumaysan yihiin maadaama ay tahay aafo maanta ina haysato shiica ay soo dhardhigatay shiica soo dhigatay saxaabada nebiga sal aley wasalam shiico iyo raafidadu waxay ka rumaysan yihiin inay saxaabadii nabigu gaaloobeen oy diinta ka baxeen markuu nabigu dhintay kadib sal aley wasalam ilaa koox yar mooyaane ah, sida maalan eh, miqdaad ibn alswad iyo abu darin alkhifaari iyo salmaan alfarisi iyo dhowr saxaabo marka laga soo reebo intooda kale diintay ka baxeen bay leeyihin war maxaa diinta uga saarteen waxay leeyihiin nabigu markuu dhintay xilka waxaa lahaa cali bn abi aalib baa lahaa aalu beytkaa lahaayoo cali baa lahaa raggan marka abubakar ka bilow xilkii aalubeytku lahaabay ka boobeen diintiibay qalloociyeen mas-uuliyaddii bay abubakar saareen saas daraaddeed bay ku tunteen iyagiiyo wixii ku raacay oo dhan diinta ka baxeen waa ridoobeen hadalka noocaasa saxaabadu inay gaaloobeen inay qabto shiicada raafidada ah kutubtooda kuwa ugu caansan ee ugu saxiixsan agtooda uguna kalsooni badan yihin baa masaladaa qoraya waa kitaabka la yidhaahdo ya usululkaafi kulayni baa iskale saxiixulbukhaarigu meeshuu innaga inoo yahay ayuu shiicada u yaallaa ah usulkaafiulayni hadalkanaa ku yaalla wax yaraan idiin soo guuriyo waa hadal gaaban wuxuu leeyahay abu jacfar ayuu ka soo guurinaya maxamed baaqir wuxuu leeyahay kaana annaasu ahla riddatin bacda annabiyi sal lla lay waslam ila alaaa dadku nebigu markuu geeriyooday diinta way ka baxeen saddex nin mooyaane waxaan ku idhi buu idhi man ialaa waa kuwama wuxuu yidhi buui almiqdaad ibnu lswad wa abu darin alghifaari wa salmaan alfarisi raxmat ullahi wabarakaatuh calayh saddexdaa waxaan ahayn raggii nebi maxamed markuu geeriyooday diintii waa ka tageen salawaatu rabbi wasalaamu caleyh hadalkaasi wuxuu ku yaallaa usuululkaafi oo uu leeyahay kulayni waa kitaabka saxiixulbukhaari oo kale u ah shiicada u ah ayib bal intaa ka badan waxay rumaysan yihiin dhulka korkiisa inta ku noole ilaahay abuuray ardadii nebi maxamed baa ugu shar badnayd bay qabaan salawaatu rabbi wasalaamu caleyh hadalkaana waxaa qoray kutubtooda qaar ka mid maalan qoray kitaab la yidhahdo xaqulyaqiin nin la yidhahdo maxamed baaqir almajlisi culimmadooda caanka ee mashaahiirtaa buu ka mid yahay qoray dhegaysta wuxuu yidhi wa caqiidatuna fi اtabaru'i anana natabara'u min alasnaami اlarbaca abi bakrin wacumara wacuhmaana wamucaawiya wاlnisaءi اlarbaca caaئisha waxafsata wahinda waumi اlxakam wmin jamiici ashyaacihim waatbaacihim waanahum sharu khalqi اllahi cla wajhi اlardi waanahu la yatimu اliimaanu biاllahi warasuulih wاla'ima ila bacda tabaru'i min acdaa'ihim wuxuu leeyahay caqiidadanadu waxa wey haddaan raafidanoo shiicannahay ka beri noqoshada waxaa jira saddex ish saddex musalax oo shiicadu isticmaasho inaad faahdaan u baahan saddex mabda mabda'a koowaad waa mabda' albaraa'a mabda'a labaadna waa mabda'u ulwalaa mabda' saddexaadna waa mabda'u shahaada saas daraaddeed wuxuu leeyahay imaamu axmed caleyh raxmat ullah alwalaa'u walbaraa'u wاlshahaadatu bidca maxaa la dhaha albaraa'u waxa weeyaan in laga bari noqdo saxaabadii nebiga sal aley wasalam alwalaa'na waxaa laga wadaa inta ay soo reebteen in la jeclaadoo laga weli dhigto ashahaadana maxaa laga wadaa inta ay iyagu wataanoo soo reebteen in loo qira inay jannada gelayaan inta kalena naarta gelayaan marka caqiidadannadu waxa weeyaan buuhi in laga bari noqdo afartii sanam afarta sanam waa kuwe abubakar cumar cumaan iyo mucaawiya meeshaa cali baa ku jira soo maahayn cali way ka saarteen marka ila diintan shiicada waxay tahayba gabbaadkeeda ay ku gabanayso waa aalubaytka soo ma aalubeytkay gabaad ka dhigataayoo aalubeytka xaqiisaan raadinaynaa aalubeytkii baa la dhacay nebiga ehelkiisii baa la boobay aalubeytka xaqiisa la soo dhiciyo wuxuun waa in gabaad laga dhigto sooma ma gabaadkoodaa kaas marka afartaas sano iyo afarta dumarkaabay dheh caaisha xafsa hinda bintu cutba iyo umulxakam iyo cid kastoo qolyaha raacsan oo jidkooda martay wa annahum sharu khalqi illahi cala wajhi ard dhulka korkiisa khalqiga ku nool kuwa ugu shar badan wa ilaahay inaad rumayso ood rasuulka rumayso ood a'immada shiicada rumaysana maba kuu suuroobayso oo kuuma dhammaystirmayo ilaa inaad kuwaa ka bari noqoto mooyaane ilaa aad abubakar iyo cumar iyo saxaabada ka bari noqoto oo lacnado iimaankaaguba ma asaxayo somaart yay yihiin waa raafidada intaa iskaba dhaafe waa mabda'a uu ka dhalanayo inay ilaahay ugu dhowaadaan waa say isleeyihiino saxaabada lacnadooda yacni cibaado ay sameeyaan waxay ugu jecel yihiin rumaysan yihiinna inay ugu weyntahay inay saxaabada lacnadaan oo caayaan wax ka sheegaan saasman kutubtoodaa qorayso yani waxyaalaha la yaab kale waan la yaabay aimmada salafku markay dhihi jireen diinta raafidadu waa kadib waa been ururtay waay waa meel waxaan sal lahayn kuma salaysna axaadiis nabi kuma salaysna wadaadda ay yidhaahdeen uun ilaahay bay la xidhiidhaanoo waa macsuumiin baa wax u sheega marka waa diin iyada dhanba been marmeersana ah masale labaadoo inaad fahantaan u baahan baa jirto diinta raafidada waa diinu zandaq asalkeeda waxaa aasaasay cabdulaahi ibnu saba yahuudi islaamka soo galay si uu islaamka u burburiyo islaannimuu muujistay si uu islaamka gudaha uga burburiyo markaasuu wuxuu gabaad ka dhigtay aalubaydka iyo xaqooda ha raadiyo halkaasaa shiica ka abuurantay sidaas daraaddeed raafidada iyo shiicada diintoodu asal ilxaad iyo zandaqa asal u ah waa mabda asalkiisa loogu talagalay in lagu burburiyo diintii nebi maxamed la yimi salawatu rabbi wasalaamu caleyh ka duwan nimanka la yidhahda khawaarijta way niyad fiican yihiin iyaga laakiin jahli baa qoladan laakiin waxa weeyaan aslu madhabin baaba sandaqa u fiirso waxay ka warinayaan nin la yidhaahdo almulla kaadim baa wuxuu ka warinayaa abu xamsat athumali nin la yidhahdo abu xamsat athumali buu wuxuu leeyahay zaylulcaabidiin zaylulcaabidiin soo ma garanaysaan y ayuu ah. ya ali cali baa wow ah cali ibn xusayn ibn cali ibn abi aalib waa zaynulcaabidiin a'immada ay tirsadaan buu ka mid yahy laakiin isaga iyo maxamed ibnilbaaqir iyo jacfar asaadiq iyo a'immatu sunna waa waa lagu been abuurtay a'immadii sunnadae ka taraajimtooda fiiriso waa min a'immati sunna laakiin waa lagu been abuurto shiicada waxaan jirin ka sheegto diin yani ka abuurto wuxuu leeyahay marka cali bnu zaynulcaabidiin buu ku been abuuranaya wuxuu leeyahay nin la yidhahda abu xamsat athimaali baa wuxuu leeyahay cali bnu xusein zaynulcaabidiin baan u imid buuhi markaasaa wuxuu yidhi buu yidhi man lacana aljibta waaltaaquuta lacnatan waaxida kataba allahu lahu sabciina alfa alfa xasana wamaxa canhu sabciina alfa alfa xasana warufica lahu sabcu sabcuuna alfi alfi daraja waman amsa yalcanhuma lacnatan waaxida kutiba lahu milu dalik war waxaas weligii miyaad arteen wuxuu leeyahay ninkii lacnada shaydaanka iyo saaxirka wuxuu ku wadaa abubakar iyo cumar buu ku wadaa labadaa kuwii lacnada hal lacnad ah ilaahay wuxuu u qorayaa toddobaatan milyan oo xasanaa loo qoraya ah, hal lacnada haddaad lacnado toddobaatan milyan oo dembina waa lagaa tirayaa toddobaatan milyan oo darajana kor baa laguu qaadahaya waar waxaas laga helaa ya astaqfirullaahi iyo laa ilaaha ila allahu maatan haddaan ku hayno intaaba lama sheeginba in laga helo laakiin haddaad abubakar iyo cumar lacnado intaasaad heli hal lacnada waa waan ka soo tegay buui cadi ibnu baan ka soo tegay waxaan u soo galay buu idhi abu jacfar maxamedin albaqir waa wiilkiis markaasaa waxaan ku idhi yaa mawlaana xadiiun min abiika xadiiaan aabbahaa ka maqlay bal ka warramo markaasuu hi haati ya umaali balkeen xadiiskaasi muxuu ah xadiiskii baan uu soo celiyey buui kii haddaan sheegay markaasaa wuxuu hi nacam ya umaali atuxibu an asiidak ah. waa run buu yidhi jirta laakiin ma kuu kordhiyaa buui wax ka siyaasan ma kuugu dara markaasaan idhi balaa ya mawlaaya ha iigu dar markaasaa wuxuu idhi man lacanahumaa lacnatan waaxidatan fi kulli hadaatin lam yuktab calayhi danbun fi dalika alyowmi xata yumsi ah afkaartii sabax iyo masaaga la geli soomaali subaxdii ninkii lacnada buu yidhi maalinkaasoo dhan wax dembiya loo qori maayo waman amsaa falacanahumaa lacnatan waaxid ruuxii galab gaadhoo gabalku u dhaco lanada hal lacnadana habeenkaasoo dhan wuxuu dembi sameeyo loo qori maayo adiga abubakar iyo cumar uun ku wardi lacnadooda waxaa doontana samee zinayso shirki gal ilaa cid aan caabud dadka laa kadibna waxaa tidhaahdaa allahuma alcan sanamay qurayshin wajibtayhima wadaaqaytuma wax walba waa la dhaafayaaba diinta raafidadu haysato waa diintaaba saas daraaddeed baa kutubta adkaartooda ee caankaa waxaa ku soo aroortay qaabkii loo lacnadii hal ahaa a'immadaasi saxaabada ugu fadli badnaa oo maalan waxaa ka mida ah, allahuma alcan sanamay qurayshin wajibtayhima wa taaquutayhima wa ifkayhima wabnitayhima waa ku wardinayaan galabtiina way dhahayaan subaxdiina way dhahayaan Ah. maaha wax been abuurada kutubtoodii waay kulli meeshay ku qoran yihiin xoogaa waqtiga inoo xidhi waqtigaan saamaxayn inaan ahrino marka nimankaas weeye nimanka saxaabada nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh lagu salliday oo nahjiga saxaabada madhab marka waxay leeyihin la yidhaahdo tuqya oo hadda haddaad adiga raafidada kulantaan oo tidhahdo war waxaasaad qabtaan waa diidayaan waxaan jirin bay kuu sheegayan leanna waa beenalayaal waay caqiidadooda waxaa ka mida ah dadka in been loo sheego waxaadan rumaysnaynna laga dhaadhaciyo caqiidatu tuqya sidaas weeyaan laakiin hadda waxay yidhaahdaan kutubtii hore ku qornayde ragga hadda joogaaye iyo shiicada hadda joogtaadii wixii kutubtii hore ku qornayd ma rumaysna waa been aimadooda ninkii ugu dambeeyey khumayni sooma ahayn wuxuu leeyahay kitaab la yidhaahdo ee muxuu ahaaye kashful asraar kitaabkaa laftiisa safxada wuxuu ku qoray abubakar iyo cumar aflagaada uu u geysanayo inana huna laa sha'na lana bishaykhayni wma qaama bihi min mukhaalafaatin lilqur'an wmin talaacubin biaxkaami اlilah wma xalalaahu waxaramaahu min cindihima wma maarasaahu min dulmin dida faadimata ibnat الnabiyi wadida wlaadihima ila ahiri hadal aan macno lahaynoo cantarabaqasha ayuu wuxuu ku leeyahay abubakar iyo cumar yaa waaye waa khumayni marka khumaynigii hadda dowladdan eeraan asaasay waaye sidaas daraaddeed raafida iyo shiica saxaabadii nebiga sal aley wasalam saasay ka rumaysan yihiin maxay yihiin magaala raafidadu shiicadu ma muslimba soo socdaan tilmaami doonna wakhtigaa dhammaada hada billahi towfiiq sal allahuma slm wbaarak cala nabiyina muxamed wala alihi wasaxbi waslem